Thank you. bismillahi raxmaan raxiim kulan wacana wanaagsan dhegeystayaal edelkiin meel waliba ood joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ogaal oo goraan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmihi magaalada san muqdisho markale wacana wanaagsan saaxiibyaal waa maalinta laadaha taarikhduna waxay ku beegantahay tahay tobanka bisha tobnaad sanadkun waa labaatan qodobada ogaal hadii ala yidhahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya faaqaayno dheeraad oo ka soo baxaya weerar cirka ah oo al-shabaab lagula beegsaday magaalada bu'aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe magaalada garowe oo laga cabsi qabo in mar kale uu ay ku dagaalamaan mucaaradka iyo hoggaanka maamulka puntland wararkii u dambeeyey xaaladda dhulka falastiin oo ay weli ku dagaalamayaan xamaas iyo ciidamada israa'el ayaad ku maqlaysaan barnaamijka qodobada kaloo degeyshan doontaan waxaa ka mid noqonaya dhimashada daad ku dhuftay dalka kameruun oo sii korortay iyo boqolaal qof oo weli laga goobayo daaro ku dumay dhulgariir ka dhacay gudaha dalka afghanistan qodobadaas iyo dabcan wuxuu hor nagu soo kordhooyo xubnihii joogtada ahaa ayaa saaxiib yaal qaybka ah barnaamijka u diyaargarooba barnaamijka oga dunidii halka ay maraysaa Ashri dhegeystayaal heestaasina waxaa daafuri ahayd barnaamijka ogaal soomaaliyanakiikalageeyi anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacweeye adgogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu ganjaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayoo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbiga yelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeye gormago'nin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebkee ku taa goobta laga leexday gisi weyraxasee dila gananta mooryaana yay goola jiiftiyo dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin amin dhaxadadweyno waayahay saaxiibayaal mar kale barqa wanaagsan hadaan ku bilaabno barnaamijka ogaal faafaahinada ayaa lagu soo warramaya inay kasoo baxayaan weerarranka cirka ah oo al-shabaab lagu la beegsaday magaalada buaale ee xarunta gobolka jubbada dhexe diyaaradaha saaxiibada taageera dowladda soomaaliya ayaa la sheegay in xalay saqdi dhexe ay duqeyn la dhexeen magaalada bu'aale oo xarun u ah gobolka jubbada dhexe halkaas oo al-shabaabka ugu badan ay ku sugan yihiin wararkan ka helayna magaaladaasi magaaladaas ila dadka deegaanka waxay sheegeen in dhowr gantaal lala dhacay xarun maxkamad oo ahayd al-shabaab oo ay ku sugnaayeen halkaas uu shir uga socday xubnaha ugu sareeya ururka al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa waxaana la sheegay in shirkaasi uu ku saabsanaa dhadhexaadinta mahadkarataha iyo sidoo kale axmed diiri oo ah hogaamiyaasha ugu sarreeya labada dhinac oo ku dagaalamay deegaan hargeysa yarey lagu magacaabay ee gobolka jubbada dhexe maalmo ka hor dagaalkaas oo khasaare geystay laba maleeshiya oo ay kala hogaaminayaan labada dhinac ee mahadkarata iyo axmed deeriye ayaa dagaalkaasi dhex maray welina waxaa taagan diriirta udhexeysa labada hogaan ee kala hogaaminaya labada maleeshiya wararka waxay sheegayaan khasaare xoogan oo tiro dhimasho iyo dhaawac ah gantaaladaasi lala dhacay al-shabaab ay geysteen oo lagula beegsaday magaalada buhale markana haddaan aadno magaalada garawe magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ee puntland waxaa laga dareemayaa cabsi xilli ay kusii qulqulayaan xubnaha murashaxiinta mucaaradka ah kuwaasi u hanqaltaagaya inay helaan ama ay u tartamaan hogaanka madaxweynaha puntland waxaa jirtay maalin ka hor ama maalintii shalay war ay soo saartay madaxtooyada puntland kuwaasi oo ku saabsanaa in haba yaraatee wax huba aysan mucaaradku la soo geli karin ama wax ilaalo ah taas oo ay mucaaradkuna ka biyadiideen xubnaha murashaxiintu waxay kusii qulqulayaan magaaladaas waxaana jirta cabsi ah suurtagalnimada in mucaaradka iyo muxaafidka talada haya ay puntland ay isku dhici karaan waxaana ah, soconaysa ololaha doorashada xilka ugu sarreeya ee madaxweynaha puntland iyadoo xubnaha kala duwan ee u tartamaya khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay haddaba doorashadan wakhtigeeda ma ku dhici kartaa khilaafkan se gacanka hadal ma isku bedeli karaa mar labaad iyadoo horey aanu ogeyn in garowe lagu dagaalamay falanqeyn arrimahaasi ku saabsan iyo su-aal arrimahaasi la xiriira waxaan wax ka weydiinay cabdiraxmaan cabdulle idriis waxaana uu yidhi walaal adaa umaasan tahay muxuu ahaay horta garawa mxuu iyo maamulka puntland muxuu uh, ahaay waktigiisii doorashada uh, ayaa gabagabo ah oo soo dhow oo muxuu ahaay waxay bishaan hadda ka dhiman haday dhamaato waa waa qabanqaabadii oo khasaba in la galo inkastoo aan isku waafaqsaneen doorashada oo la galaya nooca ay tahay waan maqlayay guddiga oo amniga gobolka nugaal soo saaray muxuu ahaa warbixin amni oo aan maqlayay marka waxaan filayaa kolley in oo sobar u imaan karo haddii ay warka hadda adaashadiisa ay soo saaraan oo ay dhahaan mxu ahaye eh, muxuu ahaye eh, annaga ilaalinayna malalgeli karo laakiin waxaa dhici karta hadana dhinaca kale iyagoo naftikooda oo musharaxiinta in iyagoo nidaamka ilaalinayo eh, inay aqbalaan puntland marka koonfurta waa waa waa waxaad moodaa in ay ka nidaamka inay ugu fiican tahay daddankan koonfurta oo wax badan oo oo muxuu ahay la xeerina ay jiraan marka waxaan filayaa in ay karka uu sii karaayo doorashada uu sii karayo meel siigale waxaan maqlay maanta inuu tagaayo siciid beniyo maqan xitaa maanta inuu tagaayo xalinta waxaa laygu sheegay mar aan la hadlayay in oo ay uu tagayo eh, daritu imaanayo marka maanta inuu tagayaa filayaa siciida naftiisa marka waa waa meeshaas aaday baaja u karaysaa oo doorashadiya ah, ah, miiska saaran marka waxaan filayaa wax walbaba waa laga filayaa ma garat eh, yahay marka haddaad dhinac walba aad ka eegtid arrintan eh, ku saabsan in hogaanka puntland wuu soo saaray war ah ama amaamiir ah shalay in mucaaradku aysan iyagu iswaardiyin karin ee la waardiinayo hubna aysan la geli karin garawe horeyna adu ogeed in murashaxiin laga celiyey eh, boosaaso ama garawe eh, amniga magaalada garawe makula tahay mar kale qalalaaso ka dhex karo iyadoo aan ogeyn in lagu dagaalamay eh, halkaasi tiradada shacab soomaaliyeed ay ku dhinteen bal xaaladda ammaane ah ee magaaladaasi guud ahaan puntland waxaan filayaa boqolkiiba e, toddobaatan e, inay dhici karto oo aysan waxba dhicin saas aniga aan qiyaas ah e, dadka oo meeshaa degan dad oo maaratay wax badan xeeriyi waayo oo aan habadda iska soo qaadanaynin marka waxaan filayaa inay wax badan oo dulqaad dhici doonaa oo muxuu ahay meelo dhexda iskugu imaan doona wada hadli doono isimada oo awooda badan oo meesha jooga ay soo dhexgeli doonaan eh, in oo wax badan la xeerin doonaan filaya oo aysan eh, booq iyo dagaal damba dagaal damba aysan dhici doonin siaasan kasaawala dagaal waxa ugu filan eh, doorashaa la qabtaa dagaal ugu filan saciid siciidani marka in oo culays badan oo kale ah ayuusan imaan doonin filaya wala waayahay eh, magaalada boosaaso haddaan eegno iyada lafteedu laba duq magaalada la kala doortay eh, iyada lafteedu waxay wajahaysaa meelaha aada looga cabsi qabo eh, markaan ka gudubno garawe suurtagal ma tahay iyada lafteedu in aag la kala xirto oo puntland khilaafkeeda uu sii kordho doorashadana waqti dheer ay qaadato mayo horta doorashada waqtigeeday ku dhacaysaa nooca ay dhee ku dhacaysa horta inkastaan la aqoonin oo maamulka qolbaan oo siciidani iyo ay leeyihiin wanan eh, wanbooda ah, dhacayo eh, eh, qolbaan kalena ay leeyihiin muxuu ahaay sidii hore ha ku dhacdo sababto ah hadda looma diyaarsano one man one vote hadda looma diyaarsano ay leeyihiin marka way dhici kartaa inay carqalado oo boosaaso inay wax ka yimaadaan way dhici kartaa laakiin garow waxaa dhici karta in boqolkiiba toddobaatan in laisxakameeyo oo si doorashada loogu mxah doorasho loo galo ay noqoto in uu aan dagaal iyo buuq iyo wax kale aan la gelin sababto haddii dagaal la galo oo buuq iyo khayla dhacdo dagaal xabad bilaabato saciidina waa joogaa laakiin haddaysan ay xabad dhicin oo maxaa rabtaa doorasho doorasha anagana diyaar la ah, ah, waa waa wax badan in maarata waxay dhex karta in oo oo doorashada uu ogolaado marka eh, waan filayaa laakiin boosaaso way dhici kartaa inay soo shoobare u ka yimaado waana waxa ishayo eh, waa ahzaabta mucaaradka eh, ma aha way ka duwan tahay midaan midaan oo aan dhaha madaxweynaha iyo baarlamaanku way ka duwan tahay midaas oo waxa ishaya dadkii la soo doortay iyo siyaasada oo oo siciidani dowladiisa lafteeda kala qaybsan oo wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiir iyo wasiir dowlaha eh, arrimaha gudaha ayaa labada dhinac u kala safar marka dawladda dhexdeeda waa kala safar taas eh, marka wax badan baa aa ka hadlaysan meeshaas mm. eedana mm. marka waxaa dhici kartaa in eh, hadii uu midaas oo boosaaso inay dhibaato keento siaasaan qiyaasa anagu Eh, waayahay saaciidani iyo xisbiyadiisu waxaa laleeyahay waxay ka holan yihiin dood eh, eh, boobka doorashada iyadoo xisbiyadiisu ay doorasho ku qabteen boosaaso si aad ka warqabtay arrintan saameyn intee lag ay ku yeelan kartaa dani sidoo wax wado maya runtii meeshaas wax badan oo oo la xeeriyaa jirto anigu ma umalaynaayo boob iyo waxaas inay imaan doonaan mana boobi karo sabab ma jirto xildhibaanada oo muxuu ahaa hal keliya uu samayn karaa isaga in uu tago garowe oo u yidhaahdo muxuu ahaaye waa ku darsaday sanad ah ku darsanaa si doorasho cod one one vote an u qabta hal sana ah, ah, madaxweyneha loo korday kuwan baarlamaanka oo hadda waktigooda iyaga u dhamaaday ayuu dhihi kara laakiin wax kaloo isaga u samayn karo ma jirto haddii doorasho la galana guddi doorashaa arinta maaraynayo marka ani waxaan isleeyahay wax badan in sicdani keeni doonin waa waa qiyaas ah qolays lakin hadda hadda kahor ad wax keeni wax badan keeni doona waayahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdulle idriis oo ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxaan wax ka weydiinaynay xaaladda magaalada garowe iyo sidoo kale mucaaradka iyo hogaanka puntland khilaafka u dhexeeya ee ku aadan doorashada puntland iyadoo xubnaha mucaaradku ay kusii qulqulayaan magaalada garowe ee puntland waxaana la filayaa bilaha soo aadan been lasoo gabagabay doorashada madaxtinimada ugu sareysa ee madaxweynaha puntland weli saaxiib yaa loga leeda maqlaysaan saaxiibyaal wey waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal kala socotaan raadiaha kulmiye magaalada tan muqdisho markana gaza weli waxa yahuuddu ay ku duqeynaysaa ama ay ku garaacaysaa duqeymo xoogan oo halis ah iyadoo ay barakaceen in ka badan boqol kun oo qof kuwaas oo ka barakacaya duqeymaha xoogan ee lagu garaacayo dhulka falastiiniyiinta ee gaza mawjado dhaawacyo ah ayaa falastiiniyiintu soo wajaheen isbitaalada ayaa buux dhaafay milatariga yahuuddu waxay isku dayaan in weli inay duqeeyaan deegaano hor leh xamaasna sidoo kale waxay isku dayeysaa iska caabin horleh iyadoo saacdi lasoo dhaaftay weerartay deegaano badan iyadoo sidoo kale duqeyn ugu jawaabtay yahuuda iyadoo boqolaal yahuud lagu dilay aagga hore ee marinka gaza xamaas wili waxay isku dayeysaa inay argoosato iyadoo isku dayeysa in ay weerar ay geysato safiirka israael ee qaramada midoobay ayaa c n a ama warbaahinta c n a waxaa u sheegay in mudnaanta koowaad ay tahay in la joojiyo wax kasta oo qalalaasaha ah, sidoo hadalka u dhigay loona baahan yahay in la dejiyo xaaladda isagoo intaasi kusii daray in ay mudan tahay in weerarada dhiiga badan lagu daadinayo inuu joogsado israa-el ama dagaalka u dhexeeya eh, xamaas iyo yahuudda waxaa uu galaya maalintii afaraad waxaa wararku ay sheegayaan in ku dhowaad ama inka badan kun qof yahuuda ah ay ka dhinteen halka toddoba boqol ku dhowaadna ay dhinteen oo falastiiniyiin dadka dhintay ee falastiiniyiinta waxay isugu jiraan haween caruur iyo sidoo kale rag ka leh oo jihaadka ama dagaalka ah xoogan ee yuhuudda lagala hortagay ku jiray saacadii lasoo dhaafay ama maalmihii u dambeeyey dowladaha kala duwan ee dunida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay weerarka yuhuuddu ay ku hayso deegaanada daanta galbeed iyo marinka gaza halkaas oo ay weli ay ka dhacayaan gantaalada xoogan mareykanka ama washington war ka soo baxay ayaa hanjabaad gudaha ah loo diray waxaana eh, ay ka baqayaan mareykanku in la weeraro ama xamaas ay weerarto eh, fariisimaha ama safaaradaha ay yuhuudda ay ku leedahay gudaha washington ee eh, mareykanka waxa ay sheegeen mareykanku inay tuhunsan yihiin in xamaas ay abaabuleyso weeraro xoogan oo suurtagal ah inay ku qaado gudaha mareykanka isaga oo ka hadlayay mid kamid ah ama madaxweynaha ama xogayaha madaxweynaha dalka mareykanka jo biden waxa uu sheegay in haddii ay suurtagal tahay wax walba oo lagu difaacayo yuhuudda inay sameynayaan maraykanku sidoo hadalka u dhigay mar laga weydiiyey in dagaalka si toos ah ay ugu biiriyaan in kale ayuu ka gaabsaday laakiin waxa uu sheegay inuu barbar istaagan yahay yuhuudda arintaas oo iska cadaad in mowqifka maraykanku uu yahay inuu barbar taagan yahay yahuudda ama israa'iil dhinaca kale dowlado kale oo kamid ah dunida ayaa ka hadlay iyadoo wadamada reer galbeedku inta badan ay isku raaceen inay taageersan yihiin yahuudda hogaamiyaasha u s a u k germany italy faransa iyo dowlado kale ayaa israa'iil si buuxda u taageeray iyaga oo sheegay in ay ku barbartaagan yihiin waxay ugu yeereen weerar gardaraaw ah ee xamaas ay kusoo qaaday iiraan ayaa sidoo kale saacadii lasoo dhaafay ka hadashay weerarkan waxayna sheegtay inuusan ku dhicin mareykanku inuu weerar ka geysto gudaha oo israa'iil ama bariga dhexe iyo sidoo kale gaza iyadoo iiraan ay ku hanjabtay ama ay sheegtay waxaa ka socda bariga dhexe gaar ahaan dhulka cariga falastiiniyiinta inuu yahay daandaansi aan loo meeldayin iyada oo sheegtay in ay suurtagal tahay in dagaalka dhinaceeda ay ka geli karto xamaas waxaa la sheegay sidoo kale dowladda ruushku warar aan weli la bayaanin in ay caawinayso dowladda ruushku iyadoo gantaalada lagu riday ee ku hoobtay maalmo ka hor qeybo kamid ah magaalada tal aviv oo caasimadu ah yuhuudda iyo gobolka ka agdhowdaanta daanta galbeedba in gantaaladaasi ruushku ka saaciday xamaas taas oo la sheegay ama hadalhaynta ugu badan ee dunida ay isla dhex ay tahay in ruushka uu barbar taagan yahay xamaasta awoodda yeelatay maalmihii u dambeeyey taasi oo iska caabin xoogan kala hortagaysa haddaba wararkii u dambeeyay arrintan sida ay saameyn ugu yeelan karto wadamada caalamka iyo sidoo kale isla soomaalida lafteedaba ama dowladda soomaaliya aan weli ka hadlin su-aalahaas iyo su-aalo kale waxaan wax ka weydiiyey falanqeeyo arrimaha dunida ka faaloodo cali maxamuud cadow aan goordhow wax ka weydiiyey waxaanuu yidhi alxamdulilah sanaalah wasalatu wasalam ale sababta wax ufaahfaahin u baahan maahan oo waa dhaceen wixii sidaas sida waana nasrig ilaahay waa guud ilaahay oo keenay sababtoo ah fasayunfiquunaha uma takuunu alayhi xasaab gaalada khalad ee ayadu ka dambeysay ee haddu ka shalaysaa waxay ku kala galeen inay macnaha ma dhihi karo moosaad iyo waxaan kama warqabin xamladan iyo dhibka dagaalka horta si qaabka ku bilowda kama warqabin ma dhihi karo sababto oo ah way ka warqabeen laakiin waxay rabeen inay ka daawacdaan meeshiisa dukini sida benyaamiindoonay inuu kursiga ku sii nagaado amaba dhibaatooyin badan qase u saa darteed waa laga aamusay laakiin inta ay in ka badana ku noqotay oo dhibaato intaas ka badana ku dhacday haddana waxa keliya oo macaash oo kasoo bixi karaa waxay yihiin in maxaabiista ay qabsadeen oo kale haddii kala kala geeyaan meelaha duqeynta looga baqaayo muqaymanka way ka yaraanayaan oo macnaha yahuudda dadka dadkooda meesha ay joogaan saddex ka mida ah ma duqaynayaan waa taasi waa faa la helayo marka aan ku dhaho xeer caalami international low meesha dhanba dhibaatada waxa halkaas geysay oo falastiin iyo inay israa'iil intaas ay isku dhibtoodaan keentay cadaalad darre amni darre ka timaaday waay oo cadaalad darre meesha jirta waayo aslana sida naagtaada jecel gabadheyda hoo kaama yeelo dad asaasiyan isu heysta waaye adigu ma jirtid dhulkana malihid iyo adigu ma jirtid dhulkana malihid laakiin bilcaqiida annaga waxaan waalaalanaha balastiin waalaalanaha aana lahaana hadii hadii laakin hadii biljinsiya hadii lihaahdo ayagaa ilmo nebi isxaaq ilmo nebi ismaaciil isku eh oo arab iyo iyo maxaa ladhaha waasaankeeda dhowyi sida aad abraham accord kow ayagaa heshiisa soo horreeyey suudaan iyo soomaaliya dib dambaa laga fikira halayni sideedana hadday laba waala isdagaalaan hadhow markay heshiinayaan qofkii usoo danaaniyata lagama hadlo waa ka sexrobmaqabaa marka waxaan leenahay sidaan jimaaca kasta dhaxnaa islaamka laa cusig waayahay dowladaha caalamku siyaabo kala duwan ayay u hadleen iyadoo qaar diblomaasiyiinteedu si inay la jiraan oo kale xulufooyinka qaar ay u hadleen maxaa kaaga baxay wararka isdabajooga ee dowladaha dunida kasoo baxay sida dowladaha carabeed eh, iyo mareykanka ugu dambeeyey iyo ruushka wali afkaartiisa aan la ogaanin inkastoo laleeyahay xamaas ayuu hub si qarsoodi a ah u siinayaa si guud bal afkaaraha guud ee dowladaha dunida iyo arrimahan ku qotomo dagaalka horta sida waayo eh, dadku dadka hadlay wadamada hadlay siyaasiyiinaha hogaamiyeenka siyaasiyiintaas waxay ka faa xamaasada iyo xiisaha dadkooda iyo rabitaankooda qaarna qalbiyan ha ka ahaato qof waliba mawqifkiisa u hadlayaa laakiin waxaa la rabaa qof waliba tabartiis iyo taagtiis waxaa la rabaa inuu adeegto hmm. marka tabartooda iyo taagtooda teeda kale waa shacbiga taageera shacbiga qof kastoo islaama niyadiisa way farxaysaa wuuna shaqaynaya laakiin dawladaha waxaa la rabaa inay yeeshaan political stan oo la yihahda mawqif siyaasadeed mawqifka shalay aad u keeni weysay inaad tidhaahdo falastiin waa lama taabtaan mawqifkaad keeni weysay mawqifyada qaar abraham accord intaad qaadatay aad normalization aad samaysay oo aad yahuud aqoonsatay haddana maanta inaad kala raacayso mawqif lama yihahdo political stance marka hadii wadamada qaar u baxbaxsanayeen shalay abraham accord inay dhahaan normalization iyo in la caadiyeeyo xiriirka israel iyo dunida kale aan ka shaqeyn macma ay tahayba aqoonsi dhaba ogolaayeen oo dubay kamid baxrayn qaadar maxay dadkii ama xoogii xoolaha ku bixi lahaa inay garab istaagaan waalahooda carabiyaha oo muslimiinta ah hadda maanta waxay sheeg sheegeen kama aamin karno waxaan leenahay waa laakiin ilaahay muslimka ha cisiy eh, qaabka eh, u dhacay weerarka markii ugu horreysay maalmo ka hor xamaas si gaalbaahayay ceri dhulba weerar ahay soo qaaday waxaa laleeyahay israael oo teknolojiyadda ku horumartay eh, dhanka ciidamadeeda militarigu ay awood xoogan leeyihiin sawir noocee ah, sidee ku dhici kartaa ka warqabley in xamaas awoodaas ay u weerarto binyamin netanyahu lilayad ayaa israael ha xukumo isaga walaalkiis yonan netanyahu wuxuu ku dhintay dagaalkii ay kasoo badbaadi kusoo badbaadinayeen diyaaradii lehersayaasha ee uganda inteebe aliada howlgalkii inteebe inta wixii ka dambeeyey reer netanyahu meesha waxay ka ahaayeen dad oo si loo loo tixgeliyo tixgelintaas asagoo ka faaiideysanayo iyo musuq maasuq badan uu sameeyey wuxuu ahaa ra-isul cimriga dheeraayo oo israa'iil joogay xilli u dheer joogay marka isaga si uu kursiga usii joogo waa iska imatahay waa qasab siyaasada ku kacsan corruption lagu heestaa saddex qodobaa lagu heestaa oo jeel buu kaga baxsanayaa marka kama warqabiyaan udhihin way ka warqabeen moosaad iyo iyo iyo waxaa joogo sirdoon kale oo ayagana ka daran oo gudaha oo maxalliya labadaba wama ogeyn lama dhihi karo laakiin waxay ku talagaleen inay iska dhiga tiraan si falastiin waxay u geysato ee israa'iil ay u daabacatay latan to kill sharci ay wax ku layso iyadoo loo marayo le inay difaacda xaq ay u leedahay duqaymo waaweyn wax ka tiran badan dhibaato ka badan inay jirto laakiin ilaahay baa ka weeciyo dhagartooda ku weeciyo intii yaroo waxalaabayaan hayslahaayeen in ka badana u gashay gudaha oo kolanyo ka badan intaas ka badanaa gashay gantaalada ay filinayeen shan iyo toban gantaal iyo wax noocaasay filinayeen kumanaanaa gashay meesha sidaas eh, eh, eh, mar haddii la tijaabiyey awooda yahuudda ama israel ma kula tahay waxyaabihii ay israel ay sheeganayaan inay military dhisan leeyihiin in xogo sirdoon oo caalami ay leeyihiin waxaasoo dhan in la tijaabiyey oo ay sida loo maleysan karay aysan ahayn haddana ay fududahay in weerar kuwaas ka xooggan lagu qaadi karo inkastoo dagaalku socdo israa'iil awoodeeda horta waa awood buuxda laakiin wax kas hadday buuxsamaan daadasho waa bilaabaan waa qasab mhm. wax walibaba daloola leeyihi nimco kastoo adduunyada dala nusqaana leeda nusqaantii waa kuu sheega waxaan kuli nusqaan siyaasadeedna way qabsatay oo waila direen nusqaan kale oo waxaa ah qofkan ha ku dhaawaca adiga aad kurka jartid oo xisaabo dhaawaca lagu badiyay haddana waad wadadaas way ku furantaan dhihi karaaho taas iyo mid ka daran inay ku dhacda waa macquul waa qasab wayahay dowladaha reer galbeedku ah, ama maraykanka oo kale waxau eh, u xusul duubayaa sidii israa'iil wadamada carbeed ay u aqoonsan lahaayeen oo xiriirkooda u caadiyen lahaayeen iyadoo hore loo arkay wadamo qaar oo xiriirka caadiyey sida jordan oo kale hadda waxaa laleeyahay boqortooyada sacuudi carabiya ee maraykanku wuxuu ku qasbayaa in yahuudda la aqoonsado wadan ahaan eh, si hub nuclear loogu sameeyo boqortooyada sacuudi carabiya arrimahan miis leedahay inay wax ku bedelasho ay sameyn karto boqortooyada sacuudi carabiya barnaamijka heshiiska waxaa layihahdaa abraham accord ilmo nebi ibraahim heshiiskoodu wax lagu kala bedelanayana ma jiro waa isu soo dhoweyn heshiiska waxaa ka bilaabanaya wejigiisa koowaad normalization aa layihahdaa in la caadiyeeyo quutul daruuriyada iyo salaanta caadiga ah iyo safaaradaha caadiga ah iyo waxyaabaha heshiiska caadiga ah heerka koowaad normalizationka waay ma aha heshiiska ahayd cooperation iyo wada shaqaynta ama relationka ahay ama hubaan ku siiha kuma siinay nuclearan kusiina kuma siinay ahay ma aha kaasna carabta inteeda badan wa aqbasho waan ukala daxriina bilawda dubayaa ku xigta waxaaso dhan qatar way qaateen kulli suudaan xataa soomaaliya lagu xamanay cadeynteedana waa la haya mhm. marka maxay ka dhigan tahay mar hadii safaarada la furo soomaha in wadankaasi wadan waxay ka dhigan tahay inaad aqoonsatay israail adig on balastiin aqoonsanayso waa inaad aqoonsatay qudus waxay aynana jirin oo jerusalem aad aqoonsan hmm. marka taasoo kama dhigmayso in wadamada islaamka ama carab ha hadaan ama cido kale hadaane in iyaga laftoodu ay baqadiyada falastiin burburinayaan marba hadii eh, yuhuudda waxaa la isku haya waxay tahayba ma waxaa jira wax layihahda falastiin iyo magaalo barakaysan oo layidhaha qudus mise waxaa jira wax layidhahda israa'iil oo ilmihii nabi yacquuba iyo ilaahay dhul dhexashiyo jerusalem layidhah labada mida mida aad qaadanayso markaad abraham akon qaadanayso waxay tahay taas waa jerusalem ah inay jirto waad qaadanaysaa hmm. waa taas qadiyadu burin ma ahan waa bataan waxa waa utan waay wadada aad ku socota ka kala wareegaysaa wada kalaad qaadanaysaa abraham acon iiraan oo kale arrintan way ka hadashay waxay sheegtay in ay eh, eh, duulaan tegi doonto haddii san dandaansiga aysan daaynin eh, yahuuddu ka waran bal hadalka iran iiraan macnaha abraham accord marka layihahdo ayadu waa bershiyan ma aha qolyahan maaha saasaytaa bershiyan ha ahaato iyo ilaa boqortooyooyinkooda dhankaas inta badanba dhankaan iyo dhankaa lama soo jir jirin greek iyo waxaas la shaqaysan jireen dadkaas haba ahaatee ah, haddana haddii ah, ah, haddi islaamka haddii layihahdo waayo anaga sunnigaan hana hmm. waxay ka takooran tahay inti kale oo shiic maxaa layihahdahay iyadana waxay rabtaa inay soo saarataa awood shiica oo ka weyn oo waxaan kaba ka balaaran waa waxawy akhafad raden waay laba dhibkii dhib yara la qaadana iyada waa hadda dhibka soo horeeya laakiin annaga noo ro hm. waayahay iiraan hub nucleary haysataa bariga dhexena awoodiisu aada ay dowladaha qaar u hubeysan yihiin sida yuhuudda oo kale arimahan dagaalkii ku furnaa ukrain iyo ruushka oo reer galbeedka mau wareegi karaa bariga dhexe oo dunida oo dhan ma la kala safan kartaa labada dhinac ama labada garab ee falastiin iyo yahuudda israel raba dagaal mugul yara haysta mugul yeerka sidiisaba dagaal wax lagu gala ma ahan wax jeebka lagu soo qaatana ma ahan waa quwad oo la yidhaahdo waa waa ku dagaalami doona mugul yar haysa ama haysa mas-uuliyad unbaa sii koraysa cidii mugul yar hesho firisteeda inta intay mugul yar hesho ila ag yay kusii adkaanaysaa israa'iilba waa haysataa inta madaxyada ugu badan oo middle east yaala way haysataa laakiin intaanoo dhibaatada oo gaartay mid kamid a xataa ma cabeyn karto marka mugul yar xagga iska dhige waxaa yidhaha diplomatic relation iyo shariir diblomaasiyadeed iyo furfurnaansho hadii abraham accord oo u dhaqan galo yahuudda waxay helaysaa intaan inka badan oo dhaqdhaqaaqa falastiin lama diidanaysa laakiin hadii abraham accord ay iska diidaan ee ay isticmaalaan wadadii hore inay taageeraan maxaa la yidhahdahay falastiin taageeraan markaas yahuudi caalamka intiisa kalena uga ololeeyaan oo eh, waa loo doodaa yuhuudda laftigeeda meesha rag baa birinaya meesha ku haayo oo ilaa iyo xataa mujaahidiin usoo diro hmm. maaragtay iskaa waxu qabsaan falantiirisa hadday int in la eedeso ka hesho garabka naga hesha muslimiinta ee markaas waxaa waaye iskuma dhawa habeen iyo maalmaba laisku qaldi karaba eh, soomaaliya sidaad sheegtaba awal baa hore lagu xamanayay in yuhuudda xiriir qarsoodi ah ay la sameysay welina hadda madaxtooyada soomaaliya kamaysan hadlin weerarka ama ah, dagaalada falastiin ee udhexeeya israael maxaa kaaga baxay in dowladda soomaaliya weli aysan mowqifkeeda cadaynin oo aysan dhinacne weli aysan u janjarsan oo ay aamusan tahay horta waxaa layidhi dabadama arrintii degadan oo kale hmm. ehm, waa qasab waa waa jirtaa hadda inaan cadeeyo ma u joogi meesha inaan cadeeyo laakiin way jirtaa afaham accord suudaan soomaaliya inay afrika carabta afrikaanta ugu dabamaraayen kuwa kalena ay soo wada ay dabka saareen weliba maxaa layihahdaa meel yar ay ka xakatay maraba intaas inaan dhaafo hadana ay sii fiican laheyd saa darteed marka hadii ku jirto inay ka aamusto laba dadkaas iyaga dad kaa waaweyn meesha laba maroodiya isku dilaayo ee coosaa tahay ha ku baabiin hadii uu aamustana waa okay hadii ay dan yar loo sheegay dabada meer ninkii degadamo bidaha dhace waa koley nina maslaxad la-aan meel ma fadhiso maslaxadeeda ku kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa cali maxamuud cadow oo ka faaloonayay arrimaha ama dagaalka u dhexeeya xamaas oo falastiin ah iyo sidoo kale israael ee ka socda weli bariga gaza waayahay markana daalibaan ayaa waxay beenisay hadallo sheegayey inay taageertay ururka xamaas oo ay barbar taagantahay tahay islamarkaana dagaalka ay geli doonto laakiin warkaas waa ay beenisay goordhow war qoraal ah oo ka soo baxay daalibaan taliban waxay beenisay warka ku saabsan in ay isku dayeyso inay ku biirto dagaalka eh, dagaalyahanada xamaas ay ka wadaan marinka gaza oo ay ku difaacanayaan carigooda falastiin kadib markii qoraal been abuur ay ku sheegtay lasoo dhigay barta ekis ama bartii hore ee twitter lagu magacaabo taasi oo lagu sheegay in kooxda reer afghanistan ay dooneyso inay la safato ama ay ku biirto dagaalka ee eh, lagula jiro yahuudda falanqeeyaashu waxay sheegeen in tani taalibaan ay gelinayso xaalad deg deg ah oo ah inay si cad uga laabtaan taageerada xamaas ay siiyeen waxaana laga yaabaa inay arrintan ay u sameynayso sidaasi inay wayso saaxiibo badan oo afghanistan taageeray ama daalibaan dowlad ahaantooda markii ay dowladda dhiseen taageeray ciwaanada baraha bulshada ee taalibaan public lagu magacaabo ayaa qoraalkan lasoo dhigay goordhow waxaana lagu yidhi falastiin waa xur laakiin ma taageersanin xamaas oo waxaan danaynaynaa in ay xaaladdu lagu soo dabaalo mid ammaan ah ayaa lagu yidhi sabtidii qoraal la soo qoray taalibaan waxaa lala xiriirinayay in iiraan iyo ciraaq iyo jordan ay la safan tahay laakiin haddana waxa ay warkaasi beeniyey taalibaan oo sheegtay in iyadu aysan wax dagaala ah aysan qaadi doonin qoraalka ayaa la daawaday in ka badan laba dhibic shan milyan oo jeer waxaana sidoo kale eh, laga warbixiyey inka badan saddex milyan oo jeer oo faallo laga dhiibtay madaxa xafiiska daalibaan ee dooxa maxamed suleymaan shihaam ayaa eh, koox wariyaal ah uu waxa uu u sheegay in wararkan uu yahay mid aan saxsanayn warkii ka soo baxay maalin ka hor sax maahan ayuu yidhi eh, qoraalka isaga oo ku jawaabayay su-aal waxa uu intaasi ku daray waa war ku tiri kuteen ah oo aan tayo badan lahayn ama xaqiiq badan aan ku fadhinin ayuu yiri afayeenka daalibaan zabiibullah mujaahid ayaa warbaahinta waxa uu u sheegay ama wasaaradda arrimaha dibadda ee daalibaan afkeeda isagoo ku hadlaya war uu soo saaray ama war-saxaafadeed kasoo baxay waxaa eh, lagu yiri daalibaan waxa ay taageersan tahay in ay awood yeelato xamaas oo ay falastiiniyiintu arrigood ay difaacdaan laakiin dagaalka inagu waxaan ka nahay qadiyadda dhexaada imaaraadka islaamiga ah iyo dowlado kale ayaa difaacay qadiyadda reer falastiin iyo ururka xamaas iyadoo dawladaha carabtu saacadii lasoo dhaafay ay siyaabo kala duwan kaga hadleen weerarka yuhuuddu ay ku garaacayso gaza saacadii lasoo dhaafana waxaa jiray dhowr gantaal oo gaza lagu weeraray iyadoo yuhuuddu ay sii kordhisay weerarka ay ku hayso marinka gaza ee carriga falastiiniyiinta halka xamaasna ay isku dayeyso inay iska difaacdo isla weerarkaas markana waxaad ku soo dhawaataan saaxiib yaal xubintii bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daawaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay ayaad ku dhagaysataan xubintan wadajir waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulaahi bootaan iyo salmo xasan cabdulle ee kusoo dhawaada mar kale markaana aynu ku horumarno dhanka hadalhaynta waa salmay hadlaynta hadii aan ku bilaawno dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo falastiin ayaa maalintii afaraad galay iyadoo dalal badan oo islaam ah oo dunida ka tirsan ay baaqyo kala duwan ay markaa kasoo saarayaan dagaalkan waxaana la leeyahay e, wadamada islaamka waxaa lagu dhaliilayaa in inta badan aysan ficil ilaa iyo haatan aysan wadinin e, balse baaqyo kala duwan ay soo saarayaan iyadoo dunida qaarkeed laga banaanbaxayo iyadoo loo muujinayo in marka falastiin laga gardaran yahay oo yahudu ay weeraro aan kala joogsi lahayn iyo duqeymo ay ku wado dhulka markaa falastiiniyiinta ay degaan waxaana laleeyahay gardarro cad ayay markaa yuhuuddu ku haysaa dhulka falastiin iyadoo lawada ogyahay inaysan markaa israa'iil aysan lahayn wax dhul ah balse awoodo shisheeya gacan siinaya aawadeed ay markaa e, xoog ku haysato islamarkaana ay duqeymo aan kala joogsi lahayn ku garaacayso e, dadyowga dega falastiin halkaas haddii aan oga nimaano hadalhaynta markaana dhanka qormooyinka markaana qormada ugu horeysa ee dhankayga aragti aan ficil lahayn waa riyo maalmeed howl aan aragti lahaynna waa qarow farxaddu waxa ay ku dhisaysaa mid wanaagsan oo la jeclaysto isku day inaad weligaa faraxsanaatid qofnaha ku tiirsanaanin adduunyadan farxaddu kuma xirna waxaad haysato iyo waxaad tahay midna waxay ku xiran tahay waxa aad ku fikirayso xusuusnow laba shay inta aanad go'aan qaadan markaaad caraysan tahay balan ha qaadin kolka aad faraxsan tahayna ballan ha qaadin marka aad dhab ahaan iskuday samayso marka aad qalad samayso waa marka aad og tahay in aad dhab ahaantii day samaynayso sirta hor u socodka waa inaad bilowdaa weligaa kuma noolaanaysid farxad haddii aad cabsi qabto warbaahintaas salmay qolmada ugu dambaysa dhankaygana duruufaha nolosha uma baahno murugo ee xal ayay u baahan yihiin murugada waa musiibo raasito keliya dadka qulubta wanaagsan waxaad ahaan doontaa mid lunsan ilaa aad ka dukato mararka qaar qalbigu waa mid mugdi ah sida badda oo kale cidna aynan ogeyn wax ku qarsoon qofka haddii uusan diyaar u ahayn isbeddelka wakhtigaaga ha ku luminin khaladka ugu xun ee noloshaada aad gasho waa inaad moodo inaanay waxba isbedelin haddii aadan naftaada jeclayn ma awoodid inaad jeclaato qof kale hadii aad naftaada aaminsanayna ma awoodid inaad aaminto wax kale ma jirto ruux loo qoray murugada maalin un waad ka bixi doontaa ee sabarka wehesho guud ahaan qormadaas ayaa ugu dambeysay xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waa cabdulaahi salmo idil nabadgelyo waayahay saaxiib yaal xubintii bandhiga warbaahinta bulshada ayaad degeysateen welina ogaal ayaad maqlaysaan waayahay saaxiibayaal ah, weli ogaal ayaad degeysanaysaan oo aad kala socotaan raadiyaha kulmiye ee magaalada tan muqdisho markana samatabiixyaal ayaa weli waxa ay qodayaan dhulka hoostiisa iyo daare soo dumay kadib dhulgariir xoogan oo maalintii isniintii gelgelay qeybo kamid a ah gudaha dalka afghanistan halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan kun qof dhulgariirka cabirkiisa uu gaarayay qiyaastii lix dhibic saddex ayaa ku dhuftay subaxnimadii sabtidii gobolka haraata dhulgariirkan oo ayaa waxa uu ahaa markaasi mid xoogan oo gilgiliyay dhamaan dhulka dadka tuulooyinka iyo deegaanada miyiga ah ku haraarsan ayaa sidoo kale dareemay dhulgariirka masaafadiisu ay gaartay aag in ka badan shan boqol oo kilomitir oo isku weer ah deegaano ka tirsan gudaha dalkaasi samatabixiyaashu waxa ay soo badbaadinayaan weli dad hor leh oo dhaawacyo qaba iyo sidoo kale dad meyd ah oo laga soo saaray ee eh, dhismayaal burburay oo ku yaala aagga dhulgariirka uu ka dhacay sawirro laga soo qaaday tuulooyinka ayaa muujinaya dhammaan guryaha kuwaas oo dumay iyo sidoo kale guryo burburay dhammaanba ee eh, noqday kuwo dhulka la sinmay waxaa u nimid eh, halkan inaan badbaadino dadkan waxaan isku dayeynaa inaan samato bixino cid kastoo halkan ku jira wax kastoo awoodeena ayuu yiri mid ka mid ah samato bixiyaasha oo la hadlay wakaalada wararka e a v xil uu ku sugnaa goob burbursan xukuumadda daalibaan iyo hay-adaha gargaarka ayaa markii hore dhibaatadan waxa ay sii qiyaasayeen in ay tiro dada ay ku dhiman karaan laakiin dhulgariirku waa ka weynaaday intii loo maleynayay horeyna waxaa loo saadaaliyay suurtagalnimada dhulgariirku inuu ku dhufan karo deegaanadaas deegaanadan ayaa sidoo kale waxaa ku nool bulshooyin ku barakacay horey colaada eh, gudaha dalka afghanistan uga barakacay waxaana ugu sii darsoontay dhulgariirkan eh, kumanaan qof ayaa iminka hoyla-aan ah kuwaasoo ay guryahoodu ay burbureen iyadoo guryo cooshada ah ama teendho ah banaanka hore dhul dabeyl badan looga dhisay si ay ugu samata baxaan eh, inta xaaladda dhulgariirka la hubinayo maalmaha soo aadan wadamada dunida oo dhan dhulgariirka ayaa noqday mid isagu sii baahayay iyadoo wadamo badan oo caalamka ka mid ah dhulgariiradu ay saameyn xoog leh ku yeesheen bilihii lasoo dhaafay dhimashada dad ku dhintay caasimada cameroon ayaa gaartay labaatan iyo todoba qof iyada oo korortay in ka badan konton qof oo kale ayaa dhaawacantay isniintii samato bixyaal ayaa xoojinaya raadinta kuwo la yahay oo la aaminsan yahay in dhulka hoostiisa ama daaro ay ku dumeen rabab da-ayay in ka badan afar iyo saac oo tan iyo axaddii bilowday ayaa cameroon ku habsaday kuwaas oo saacado badan da-ayay waxayna sameeyeen daadad aad u xoog badan oo xowli ah mid ka mid ah samato ama dadka gurmadka sameynaya ayaa yidhi biyuhu waa ay qulqulayaan oo waxay noqotay dunida ama aagan oo dhan dhul badweyn oo kale ah mawjadaha biyaha ayaana qaadaya qof kasta waana xaalad halis ah ayuu yiri waxaa da roob in ka badan afar iyo sac socday oo biyihiisu ay awood badnaayeen ayuu yidhi mid kamid ah dadka isku dayay inay gargaar ay u fidiyaan dadka ku haftay biyaha waa markii u horreysay oon tuuladan imaado ama deegaankan ayuu yidhi mid kamid ah isna sidoo kale dadka samata bixiyaasha ah waxay indhayn ku qabanayeen dad biyuhu ay lasii tagayaan waxba kama qaban karin laakiin waxaan isku dayay dadka qaar inaan badbaadino intii aan awoodnana waa aan badbaadinay ayuu yiri tiradada oo biyaha ku haftay ayaa lasoo helay iyagoo dhaawacyo badan qaba qaarkoodna waa ay basuuxeen oo waxa ay noqdeen dad miyir daboolan oo kale isbitaalada cameroon oo ah magaalada caasimadda ay ka mid tahayna waxaa la gaarsiiyey boqolaal qof oo ku waxyeeloobay daadadka ku dhuftay gudaha dalka cameroon sidoo kale saadaasha hawada ah, ama wasaaradda arrimaha ku shaqada leh ee dalkaasi waxay ka digaysaa rabab kale oo dabeelo wata suurtagalnimada inay ku dhufan karto gudaha dalkaasi cameroon markana maxkamadda dalka kenya waxa ay ku dhawaaqday go-aan ay si meel gaar ah u hakisay kadib tallaabadii xukuumadda dalka kenya ay ku dooneysay inay ciidamo booliis ah oo kumanaan gaaraya ay u dirto gudaha dalka haiti haiti oo dhaca ee eh, caribiyanka ayaa waxaa dowladda kenya isku dayeysaa ama isku dayday inay meel mariso in kun askari oo booliisa ay u dirto gudaha dalkaasi qalalaaso ay daashadeen tobankii sane ee lasoo dhaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ogolaaday toddobaadkii lasoo dhaafay oo meel marayay in haiti loo diro kumanaankaasi askari wadamo badan oo dunida kamid ah ayaa isku dayay in ay ciidamo dheeraada ah ay diraan laakiin waxaa hogaaminayay oo ama wadankii ugu horeeyey la filayay inay noqoto dowladda kenya ha yeeshee dacwad loo gudbiyey ama mid kamid a ah garyaqaanada dalka kenya oo lagu magacaabo ukuru eh, wakuku oo kamid ah mucaaradka kenya ayaa hordhigay dacwadan maxkamadda sare ee dalka kenya markii dacwadan ay eegtana waxay ogaatay in wax heshiis ah oo kenya ay la gashay haiti aysan jirin sidaas darteedna aysan sharci ahaynba bilaa heshiis la-aan in ciidamada qaranka dalkaasi lagu diro sidaas ayna maxkamaddu ku laashay ama ay kaga hortagtay go-aanka ahaa in ciidamo dheeraad ah oo gaaraya kun askari oo booliisa ah loo diro gudaha dalka haiti go-aankan wuxuu imaanayaa xilli toddobaadkii hore golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay meel marayeen in kenya ay hogaamiso howlgalka caalamiga ah ee ciidamada booliiska ee dheeraadka ah loogu dirayo haiti haiti ayaa ah dal qalalaase xoogan ay daashadeen tan iyo labada kun labaatankii waxaa sii kordhayey in wadankaasi uu noqonayo midka qalalaasaha ugu badan ee wadamada caribbian ka dhaca iyadoo la dilay madaxweynihii wadankaasi sanadku markuu ahaa labada kun koob taasina waxay faraha kasii baxday xaaladda amaan ee waddankaas waxaana dowladda haiti codsatay inaysan u tabar iyo taag xaaladda amaan ee dalkeeda iyadoo golaha ammaanka qaramada midoobay hordhigtay codsi ahaa in loo soo diro ciidamo dheeraad ah oo lagala soo gaaro si loo xaliyo xaaladda khasan ama xaaladda nabadgelyo la-aanta ah ee gudaha dalkaasi haiti wararkii u dambeeyey ee haddaan aadno israael iyo sidoo kale falastiiniyiinta ee ugu dambeeyey haddaan aadno israael waxay ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay go-doomisay marinka gaza taasi oo la micnaha ah in ay ka jarayso cuntada iyo biyaha iyo korontada shacabka falastiiniyiinta ah ee ku nool gaza iyo danta galbeedba weeraro hoobiyaal ama gantaale ayaa ku hoobtay qeybo kamid a ah gaza saacadii u dambeeyey lama soo warin weli khasaaraha inta uu la egyahay sidoo kale waxaa ugu waramayaa xamaas in weerar ay ka geysatay tuulo u dhow marinka gaza oo yuhuuda ay ku sugnaayeen weerarkaasi oo ah mid gaadmo ah waxaa sii kordhaya tirada dhimashada labada dhinac oo in ka badan laba kun sii cagacageynaysa yuhuudda ku dhowaad kun ayaa ka dhimatay ku dhowaad siddeed boqol oo qofna eh, falastiiniyiinta oo haween eh, caruur iyo sidoo kale dad dagaalamayaal ah isugu jira ayaa dhintay xamaas wili waxay isku dayeysaa inay ka hortagto weerarada xooggan ee yahuuddu ay qaadayso safiirka caafimaadka ee falastiin waxa uu goor uu sheegay in dhowr iyo toban falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur lagu dilay duqeynta israa'iil ay ka geysatay xerada qaxootiga ah ee janiin tan iyo isniintii ayeyna xeradaasi waxay wajahaysay gantaalle ku hoobanayay safiirka caafimaadku wuxuu intaasi ku daray in in ka badan shan boqol oo qof ay ku dhinteen dagaalkii ugu dambeeyey ee afar iyo labaatankii saac ee dhacay sida uu warbaahinta u sheegay si kastaba xaaladda bariga dhexe ayaa ah mid khasan oo aan wanaagsanayn waxaana sii soconaya weerarada labada dhinac ay sameynayaan dagaalka ayaa galaya maalintii afaraad iyo markii xamaas si gaadmo ah oo lama filaan ah ay u bilowday afar maalin ka hor weerarkan oo ay ku ekeysay magaalada tal aviv ee caasimadda yahuudda halkaas oo la arkayay daara badan oo burburay kadib boqolaal gantaal oo ku hoobtay Talaaviv qaybo badan oo kamid ah Talaaviv ama bartamaha magaaladaas ayaa dumay muuqaal lasoo duubay ayaa la arkayay guryo badan oo dambas noqonaya ama dhulka la sinmaya shacab yahuud ah oo kala cararaya oo isku dayaya inay gabaad helaan welina waxa ay xamaas isku daysaa in iska caabin hor leh ama weerar hor leh ay ka geysato gudaha eh, qeybo kamid a ah israa'iil iyadoo israa'iilna ay isku dayso in gantaaladeeda ay ku rido qeybo hor leh wadamada dunida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay weeraradan waxaana ay sheegeen in ah, amaba ay kala taageereen dhinacyada ku dagaalamaya bariga dhexe ee falastiin iyo sidoo kale israel weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal waa hagaag saaxiib yaal ulu ogaal markana waxaad kuso dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal adeeray qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay warkalamaanay qur'aanka allah iskala qowlkii weeyaan rabbiga dastuur lagu qaybtamiyo qumano weeyaan cadliya dadkana qaabtaa la faray qiyaamo dhibtiisa iyo in baan ka hadlee qabriga qaar baa lagu xuuntamaa qismiyo dhaxal baa ku jira qatliga xaaraansan iyo qurkii gooyoo wax dila qofkii dembi weyn ka dhaco qufraanka alliyo baryaha in aan laga quusan karin aayado qeexaa ka mida ah. min qayrilmakduubi iyo ilaa qul acuudiyaal qabow iyo raaxa iyo qayr baa laga kororsadaa qisada waxa soo socdaiyo quruumo hortood wax jiray qab iyo ruux taag isbiday qoomkii nabi nuux ka tegey qaaruun iyo hebel kancaan qorshaha ay sababsadeen hal qodobnama seeganoo dhacdooyin la qeexay oo qur'aanku caddeeyey iyo qaar aan weli moognihiyo qayb baa jira naga dahsoon dhashuna waa qaaliyo qadarin iyo laxawjecliyo qiimay naga mudan yihiin wadnaha qaybtiisa iyo naftay qaarkeed yihiin qur'aanse haddaan la barin jahligu waa qaabdarree qaybaha diintiyo sharciga tarbiyad qaab loogu fulin shabaab ku qaraabta iyo khawaarij xunbaa heshee qalqaalada sow mar unqool iyo dabin uma galaan warbislo waxaa kaloo la yidhi ilaahay tiisa la cuskadaa xumaha waa laga tagaa taranta ubadkaa dashiyo taariikhda islaamkaa lagu daraa war waxaa kaloo la yidhi israa'iil kuwa u armiga u geeyey markaan aragnay oo eegnay oo dhab u ilaalaynay argagixiso amerikaanku waa aabbihii dhalay oo axmedow ewelba israa'iil argagixiisay ahaa jirte meexay ahayd israa'iil argagix xiisay ahaa jirta maxay aheed warnamiya unti ibni'aadan elama irboodku socdaas ilaahe abuuri inti awaan aho afar iidoodku socdaasoona ilaahe abuuri inti islaam caatiyo weerida argagixisu awshon ameerikaanu warmadayo ismaaciilsigaaliya kuwii garabka weyn haystay warwareega oo xaafadaa waa ka baqayaan aryadhaha kale maanay war ma haysiine ilaa israa'iil iyo falastiin iyo soomaaliya inta ka dhexaysa buryo biyaa loo kala baxay tiyaatarka waxaa lagu soo gebagabeeye xuskii mawliidka aad iyo aad u tiro badanna way isugu timid wasiirro badan iyo xildhibaanana waa ka qayb galeen wasiir ku-xigeenka diinta iyo owqaafta shariif saalaxaana hogaamihaayay waxaana laysku raacay dagaalka khawaariijta in dhammaan laga wada qayb galo hadda kalemaanay war maayaale hayahaad ku jirtiin maad hore socotiin warayaantan sidii bisha mawlid u dhalatay wasiirroobow meel uu cirib iyo jaannigai waa lalayahay dhaheen wax u jiraan timir laf baa ku jirta guda warya wasiirka khilaawika jara marowbabay rabaan inuu la xadreeyo sameeyo war wasiirku weli ma masaajidka isbaahisu ku mashquulsan yahay robow wasiir waaye maxaa ka bedeli kartaa maya aryadhaha wasiir roobow dariiqaday doonaan ha ahaadaanee dhammaan inuu wasiir u yahay sow ma oga war kalamaanay hooska sii hataa maqli jirteen tii ugu darnayd wariyihii tabinaya cayaartii arsenal iyo manchester city ee cazaami shawaali intii cayaartii ay socotay ayuu hooska sii caalami ah soo daayey somalilan hal ixtiraafan bay hoosta ka sii arsenaal khawaarijtaa loo yaqaan miyuu yidhi war khawaarij la qabtay fanaanada arsenaal bay wateen war warka waagi dhex gasheene wariyihii casaam shawaali ahay yuhuuddow ku dhammaaday wuxuuna yidhi waxay sheegtaan awood tiro badan waxse kama jiraan fakaana waham waxay sheegtaan ciidan diyaarsan waxba kama jiraan fakaana waham waxay sheegtaan sirdoon xeelad badan waxba kama jiraan fakaana waham waxay sheegtaan teknolojiyad horumartay waxba kama jiraan fakaana waham waxay sheegtaan dhul iyo xuduudo ad adag waxba kama jiraan fakaana waham jiraan waxay sheegtaan wax kasta oo qurux badan iyo awood kasta waxbase kama jiraan fa kaana waham waham alaa fahimtum ayuu yidhi soomaalidan ka maqli jiray wahaba ay saarane yuhuuddiina ma gaari wow iyaguba ka yimi walkura khadiira hadduu dhihi jiray xalay fa kaana wahamay ka shidneed aryaadhaha ra'iisul wasaaraha israa'iil yuhuud dhintayaahu xalo wuxuu yidhi inaan dhimayna waa ogeyn laakiin sidaan ay bitayda ku dilaayo inaan u dhimahayna ma ogeyn waxaa naloo geestana foolxumada naloo geestayaa ka xun xataa baranbaray wax qarxaya noogu soo xireen ciidankanyana geeri iyo nolol meel ou ku sugan yahay kama jawaabi karno kuwa herana waxay taraayaan ma ogi haddee anigoo yuhuud dhintay ah oo raysal wasaaraha wareere dadki kale intay joogaan bad galay allayle bad buu galay iyo ceel gumbaoo gundhadaw fariiste war cabdullow nin reer muduga oo wax laga weydiiyey dagaalka yuhuudda lagu qaaday wuxuu yidhi hadda kor anoo gaalkacyo jooga ayaa leecan casuumay markii raashin nuuc walba ahlaysiiyey oo aan dhargey ayaa ninkii casuumay wuxuu yidhi wax yar dulqaada istakiin baan kuu keenayaay intan soo boodayaan waxaa idhi walaalkayo iskiin iska daaye koob biyaa ima noqdo hadda israa'iilo aa og tahay intay dhib soo geysatay xabba bistoorada nooma noqotay taagan yihiinuu yidhi war cabdullaah cabdulaahaynoosho aan u malaynahay inuu dagaalka yuhuudda ka hadlayay wuxuu yidhi nimaa diiq u joogay inta subaxdii ku soo kallahayo wuxuu yidhi saaka kadib maad dimi kartid waana amar buuxa oon ku siiyey diiqiina inta hoos fiiriyo wuxuu yidhi waana aqbalay amarkaaga laakiin waagu inuu beriyo aniga iguma xirnayn aafadana kaligay diiq kama joogo hadaad dhibsatayna saaqaas kuma jiro asbuuc kadib ninkii ayaa mar kale diiqii ku soo laabtay haddana wuxuu yidhi hadda kadib waa inaad u dhawaaqdaa sida doorada kaamana maqli karo cod diiq haddii kale dhogortaan kaasii siibi doonaa diiqiina inta cabsado isla markiiba ka tanaasulay codkiisii hore wuxuuna bilaabay inuu sidii digaagadii u qayliyo uu yidhaahdo bil kadib haddana ninkii ayaa diiqii u soo laabtay wuxuuna siiyey amarkii ugu dembeeyey kaasoo ah in laga bilaabo maanta haddii uu kundhali waayo uu qali doono madaxa ka goy doono kadibna diiqiya inta ooyo wuxuu ku shallaayey war intaana dimaayay inaan dhintaa ii fiicna war dadka khawaariijtu iska dilaysa iyagoo fafadhiya ayaa diiqaas la mida ah sababtoo ah ayagoo xarbinaya inay dhintaana uga sharaf badan aryaadhaha samiday cabdullana waxauu yidhi ow haddii niman hanuunsanayn ow loo diirsado haddii niman hanuunsanayn ow loo diirsado waa hagra warkalamaanay warmahaysiine kulinkii golaha markii qaramada midoobey waa laga dhex qadeeyey ukuna laga dhex dubay mageel baa lagu qalay obow kuwaas xaggay ammaanka yihiin warma la kala diray war ma facebookyadii baa laga jabsaday walgadhaahadareey war warkaa ku soo boodinine muddo saddex saacadood golaha ammaankai qaramada midoobey ay shirayeen way ku kala tageen waxayna ku heshii waaye lahaayeen warkii ay ka soo saari lahaayeen dagaalka falastiin iyo israa'iil maraykankana wuxuu gadaalka riixa ayaa la yidhi in ururka xamaas la cambaareeyo si wadajirana loogu aqoonsado urur gixiso oo bariga dhexe qaska wada taa kuma heshiin karree nagu kala wada miyaa ka dhacday war taasu tala maahae aan la kala safanna walba maxay ugu heshiin waayeen aryaadhaha umuurtu waa amar alle ninkaan aqoon hadeer ogay war cabdulaw israa'iil waxay ka maraysaa lokala tag hawliyo ninkii tamari yaraaye tololow maxay noqon warwaaqlow israa'iil waxaa kaloo ka maraysaa garan maayo meeluu nafsigu iga soo galaye godob iyo cadaawa malaha guriga iyaale warbowa israa'iil war baysanhayna waxaa hore loo yidhi inkastoo aad nuugtana kuma naxdid dariigii nafsi ah, u dulyaaliloobimaaryadhaa anugu yuhud dhintayaahu beriga waxaan dhihi lahay durduro geel baa ku jabay damaacina waa xunihaye debkuna waa lamaahuraan dalkana dada iskale war wallo weyne khawaarijta iyo yuhuuddu waxay ka siman labaduba dhul aanan ahayn bay rabaan dad muslina ayaan xaqdarro ku laynayaan warwaaqlow miyaan lagu dhihin eh. durduro geelbaa ku ku jabaye damaacina waa xunyahaye dabkuna waa lama huraan dalkaanna dadbaa iskale waayahay dhegeystayaal xubintii kalamaan waxay qayb ka ahayd barnaamijkeen ogaal saaxiibayaal aniga oo ah axmed yarir ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay mar kale intaan kulmayno nabadgelyo

dadka taanka doodaay cawaan cawaan cawaan dagageleya u dadka taanka doodaay cawaan cawaan aaaan करो दबा igu xirin duunyana aan igu xirin ku doonayaayo anigana daraada indhiu ku doonayaayo anigana daraada indhihii gaale naftaa ku diyaare kabanka doortaay cawaan cawaan cawaan digagalayna doonayaayo anigana daraada indhigaali doonayaayo anigana daraada indhigaali ilaale dadka dhan ka doortaay cawaan cawaan cawaan dalabdehayna cawaan cawaan cawaan dalabdehayna cawaan cawaan cawaan dalabdehayna cadmaan